أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiirkii qur'aanka casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo lixaad ee suuraة الbaqara ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi maa nansakh min aayة maa wixii nansakh aan nasakhno oo aan nasakhayno min aayatin aayadaha xaal ay ka mid tahay ow amase nunsihaa nunsika aan ku ilowsiinayno haa iyada aan ku ilowsiinayno aayadda aan ku hilmaansiinayno na la imaanee bikhayrin tu khayr badan minhaa ka khayr badan middaa aan nasaknay aw amase milihaa bimilihaa iyadoo kale la imaanee alam taclam miyaadan ogaanin waaba ogtahay tahaye allaaha alle calaa kulli shay-in shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midkii awooda inuu yahay aayaddan marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu uga warramayaa kalaamkiisa isaga uu ku hadlay axkaamta uu dejinaayo inuu wixii uu doonana uu sugaayo wixii uu doonana uu nasakhaayo iraado iska maxdi ana ma ahane xikmad iyo ilaalin uu ilaalinayo masaalixulcibaad addoommada masaalixdooda uu ilaalinayo inay kudhi ayay ku dhisan tahay arrintaas laba ujeedaba marka aayadahan hadda waa looga hadlayaa ama laba arrinba mid waxay tahay maadaama aan siyaaqa yahuuddii iyo axwaashoodii aan kusoo jirnay yahuud iyaga nasakha way inkireen waxay yidhaahdeen annaga towraad baanu lagu soo dejiyey axkaamta ilaahayna nasakh ma galo qur-aankan iyo injiilka ka horreeyey iyo waxyaabahaasoo dhan marka waxay nasakhayaan ma jiraan teennii hore ayaan wadanaynaa ayay yidhaahdeen taana marka iyadu <clears throat> waxa ay tahay kitaabka ay haysteena towraad laftiisa ayaa waxyaabo badan oo uu nasakhay isaga oo sharaa'ici ka horreysay ku saabsanaa ayayba kitaabkooda ayaa ayaa ku jirto maadaama marka waxaa la leeyahay kitaabkiinaba axkaam hore uu nasakhay maxaa u diideysaan in axkaamta ilaahay subxaanahu watacaala iyadoo addoommada maslaxadooda iyo turid loo turaayo in ilaahay subxaanahu watacaala axkaam gadaal intay ka timaado kuwa hore uu ku nasakho qodobkaas waayo qodobka labaadna aayadahani waxay muqadamo ama gogoldhigba u yihiin aayadaha ku imaan doono juskan awalkiisa juska soo socdo sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha qiblada markii nasakha uu ku dhacay oo nebiga sala allahu calayhi wasalama laga jeediyey beytalmaqdis ee kacbada loo soo jeediyey ayaa mushrikiintiina waxay yidhaahdeen marba m waa guurguurayaa bay dhaheen marna halkan buu u jeesanayaa marna waa ka waa ka jeesana yahuuddiina waxay yidhaahdeen ee markii uu baytalmaqdis qaabilay hadduu idinku soo dhowaadayo waa idinsoo raacayaa kacbada markuu u jeestay waxay dhaheen waa kaa waaba jeestayba axkaam marka isbaraanbarayso oo iskhilkhilaafsan weeyaan waxaan bay dhaheen taasna gogol dhig bay u tahay oo rabbi wuxuu tilmaamayaa isagu ciddou doono meeshuu doono inuu u jeedi karo axkaamtana ilaahay subxaanahu watacaala isaga inuu wato masaalixda addoommadana uu ku ilaalinayo labadaa arrinba midna waa gogoldhig bay usii tahay midna yahuudda iyo dhaqan xumadooda lagu radina aayadda marka laba qiraa'a ku ama saddex qiraa'a ku jirtaba aan dhaho maa nansakh min aayatin ow nunsihaa ow nansa'haa laba qiraa'a wa ibnu kathiir iyo abuu cumar waxay aqriyeen ow nansa'haa quraada kalena waxay akhriyeen ow nunsihaa mid kastaana marka laba macnaa ku jiro aada marka u feeri maadana waa shardiyo alla wuxuu leeyahy maa wixii nansakh aan nasakhayno min aayatin aayadaha qur-aanka xaal ay ka mid tahay min aayatin marka waa ismu jinsi jamac waa iskaga suurtoobaa mintu waa tabciidiya qur-aanka aayadihiisa wixii ka mid ahoo nasakhna waayo markaas oo aan nasakhayno saasay noqonaysaa maa wixii nansakh aan nasakhayno min aayatin aayadaha qur-aanka xaal uu ka mid yahay ow amase nunsihaa nunsikahaa adiga aan ku hilmaansiinayno see loo hilmaansiinaa laba macnaa meeshaas marka ka soo baxaysa macnaha koowaad wuxuu yahay in nebigu sala allahu calayhi wasalam akrintiisa intuu iska dhaafo dadku ay hilmaamaan sidaasna lagu nasakha marka waxyaaba marka waxaa jiray eh, aayado rasuulka sal lla l slam markii hore uu dadka u akriyey dabadeed uu iska dhaafay oo dadkii la ilowsiiyey ilaahayna ugu talagalay inay sidaas ku noqoto mansuuq marka maa nansakda iyo ow nunsiha labadan isku cadfan waa laba nooc oo naski ah midna ilaahay ayaa wuxuu leeyahay wixii aan nasakhno oo aayadaha qur-aanka ka mid ah ama aanba ku hilmaansiino nooc nasakha waa isaga laftiisa macnaha labaad ow nunsihaa ku jira waxa uu yahay in la yidhaahdo ow amase nunsihaa natrukhaa aan ka tagno wixii aan nasakhno aayada aayadaha qur-aanka ka mida ah, ow nunsihaa ama aan ka tagno oo aan ka tagno waa maxay oo aanan taabanin nasakhin oo qur-aankii marka aan u dayno laba macno waayo marka macnana waa nasakh macnaha labaadna wixii qur-aanka aayadihiisa ka oo layska daayo oo aan la nasakhin oo ayagu muxkamka ah na-ti marka haddii tafsiirkan dambe aan qabanno waxay jawaab u noqonaysaa maa nansakhda hore bis na-ti bikhayr ile ka kale waaba joogaaba na-ti bikhayrin minhaa na-ti la imaanee bikhayrin wax ka khayr badan minhaa tii aan nasakhnay aayadihii aan nasaknay wax ka khayr badan la imaanee ow mihlihaa bimihlihaa iyadoo kale la imaanee marka ow nunsihaa markaan akrina labadaas macnaa ku jiro annisyaanu bimacna duhuul waannisyaanu bimacna tark ow nansahaa marka la akriyana laba macnaa iyadana ku jirto wuxuu noqonayaa macnaha marka maa wixii nansakh aan nasakno min aayatin aayadaha xaalay ka mid yihiin qur-aanka ow amase nansa aan dib dhigno haa aayadaha aan dib dhigno wixii aayadaha qur-aanka ka mida ah oo aan dib dhigno oo aan dib dhignaa marka laba macnaa ku jiro marna waxay tahay aan dib dhigno oo looxulmaxfuudkan ku dib dhignay qur-aankii uma soo dejininba ile qur-aankii markii hore looxulmaxfuudkaa laga soo ayaa ayuu ku qornaa kadibna marka yacni nebiga sal ll ly slam qalbigiisaa lagu soo dejiyey biwaasitati jibriil wixii marka aan looxulmaxfuudkii uga tagnay oo aanan soo dejinin marka taana marka waxay waafaqaysaa aw nunsi haadii hore marka tarkiga laga hadlo marka laga hadlo macnihii kale ayb aw nansa-haa aan dib dhigno macna sidaas waay dibdhigu waa maxay looxulmaxfuudkaa lagu dibdhigay maba la soo dejinin ba weyna ayb ama macnaha labaad waxa uu yahay ow nansahaa ama aan dib dhigno oo dibdhigu marka wuxuu noqonaa hadda lama nasakhaayo laakiin waa la nasakhi doonaa aayado aad hadda akrinaysaan laakiin nasak oo usoo socdo oo la nasakhi doono maxaa la dib dhigay marka naskhigeeda gadaal loo dhigay waana la nasakhi doonaa marka midda aan nasakhi doonno iyo kuwa haddaba aan nasaknay isu gee intaba naati bikhayrin minha aw milihaa waxaan la imaanaynaa wax ka khayr badan ama la mid ah marka qiraa'adii ownan sa labadaa macnaa ku jirto hal qiraa'a dhimano ibnu caamir ou akriyayoo maa nunsikh min aayatin nunsikh ansakha in laga bixiyo haddii nunsikh la yidhaha ansakha laga bixiyo laba tafsiir baa ku jirto nasakha iyo ansakha luqa waaxida inay iska tahay oo isku macno marka ay yihiin ama in la yidhaha maa nunsikh wixii aan maa najcaluhu mansuuqan wixii aan mansuuq ka dhigno oo markaa yacni hamsadu sayruura iyo wax lamida marka ay keenayso macnaheeda qiraa'adeeda markaa ma qiraa'aadka macaanidaasaa ku kala jirto ayb meeshaas marka naskiga waxyar haddaan ku ag istaagno naskh maxaa la yidhaahdaa annasku luqatan laba macno ayaa luqa carabi luqada carabiga naskiga lagu yidhaahdaa macnaha koowaad waa altaxwiilu waannaqlu wareejin soo guurin nas waxaa qofka yani wahuwa nasku lkitaab kitaabka soo guurintiisa markaad yacni meel wax ka guurisood meel kale usoo guuriso waxaad leedahay nasaktu min kitaabin ilaa kitaabin kitaaban kasoo guuriyey kitaab kalean u guuriyey macnahan hadda looma jeedo marka hadda aayaduhu siday ku socdaan haddii macnahan luqa ahaan la qabtana qur-aanka oo dhanba markaa waa lasoo guuriyey oo looxulmaxfuudkaa laga soo guuriyey kulluhu mansuuqou noqonaa mid lasoo guuriyey waa marka macnaha labaad naskhiga waxaa la yidhaha alrafcu waalisaalatu koryeelid xugun in la kor yeelo oo la laalo asaga dhan alisaalatu xugun yaallay in la zuuliyo mid kale booskiisa la keeno ama aan waxba la keeninba ayb alrafcu walisaalatu wa minhu nasakat shamsu dila qoraxdii waxay nasakday hooskii yani meeshii uu joogay hooskii iyadaa timid waay oo bedeshay mararka qaarna bedel maba jiro waxaad leedahay nasakat الriyaaxu alahara dabaylihii ayaa raadkii tirtiray way dabayshii meesha iyada ma soo gelayso ma imaanayso marka macnahan labaadna marka naskiga luqatan waa la yidhaahdaa sharcigana waxaa lagu yidhaahdaa rafcu xukmin sharciyin bikhitaabin sharciyin mutaakhirin canhu xukun sharci ah in la kor yeelo oo lagu kor yeelo xukun kale oo sharci ah oo ka dambeeya isaga xugun sharci ah in la qaado la kor yeelo xukun sharci markaan dhahnay maxaa baxaayo xukunka caqliga ah alxukmu alcaqliyuna waxaan hadda ka wadnaa albaraa'atu alasliya maalan khamrada intaan la xarimin waa iska bannaanayd laakiin aayad ama xadiid hala caba dhahay ma jirin oo bannaysay waxay ku bannaanayd baraa'adii hore ee asalka ahayd haddii marka baraa'adaas laga guuro oo khamradii waa xaaraan aayad ay dhahdo macnaheedu maaha meesha in wax la nasakhay ma aha nasakhu wuxuu ku dhacaa xugun sharci ku sugnaaday aayad ama xadiid ayaa xugun sugtay markaasaa la kor yeelay maxaa lagu kor yeelay xugun kale oo sharci ah laakiinna waa inuu ka dambeeyaa mut eh, bikhidaabin sharciyin mutaakirin canhu waa inuu ka dambeeya isaga waayahay naasika waxa wax nasakhay axadka wax nasakhayana waa allah xaqiiqatan nebigu waa bayaanina laakiin xaqiiqatan xukunka allah jideeyo oo iska leh nasaku marka wuxuu ku dhacaa axkaamta kuma dhaco akhbaarta ayb waayo haddii akhbaarta iyo hadallada ilaahay subxaanahu watacaala hadalka laba u qeybsamaa khabar iyo iyo yacni axkaam akhbaar iyo axkaam axkaamtu maalan waxay tahay waxaa samey waxaas ha samaynin nasakh waa geli karaa wixii ha samaynin lagu yiri in lagu banneeyo waa laga yaabaa wixii sameey lagu yirina in lagaa reebo waa dhici kartaa laakiin akhbaar markay tahay oo jannadaa jirto naaraa jirto haddana ma jirta in la yidhaha suurtagal maaha leanna kadib iyo beenay isu rogaya warkii marka ilaahayna ama shaaricuna been ma sheegaayo idan marka nasakh wuxuu ku dhacaa fi laxkaam mararka qaar aayaad aan xugun ka muuqanin oo akhbaar ahaa waxaa dhici karto in naskhi lasoo geliya laakiin macna alaxkaam ay wadataa ogow markaas waayahay ee xikmada marka ilaahay nasakh uu u keenaayo waxaa weeyaan masaalixulcibaada la ilaalinaa ee ilaahay wax u muuqanaaya ma jiro oo awal aan u muuqanin oo gadaal uga soo muuqanaayo ma jirto ee dadka un masaalixdooda la ilaalinaayo dadku maantana waxaa laga yaabaa inay u habboon tahay si axkaam xagga awoodooda kartidooda waqtiga ay joogaan axkaam inay munaasab u tahay in la tababaro kalaa la rabaa oo xaalado adag inta la mariyo hadhow laga fudaydiyo markay tababartaan masaalix addoomaha masaalixdooda unbuu ilaahay subxaanahu watacaala ou nasakhu u daboolaan masaalixdaad addoommada u daboolaya ee wax ilaahay ka qarsoonaayoo gadaal uga soo muuqanaya ma jiraan taana marka waa in la ogaado ee cilmiga marka cilmu naasikhi walmansuuq waa cilmi muhiim a ah waay qofka aan aqooninna inuu diinta ka hadlo ama axkaamta maba u bannaanaba cali radia allahu canhu baa wuxuu arkay nin dadka wacdinaya markaasuu wuxuu yidhi yaa haadaa acrafta annaasika waalmansuukh war niyow naasikha iyo mansuukha ma kala taqaanaa maya ayuu yidhi ijlis buu yidhi iska fadhiiso halagta wa ahlagta war niyow waad halaagsantay dadkana waa halaagtay buu yidhi walidaalika marka naasikhu wuxuu galaa naskigu wuxuu galaa qur-aankana waa kitaabkana waa waa galaa sunnada nebigana naasikh iyo mansuukh way leedahay qofka intounan mufti noqonin intounan qaadi noqonin laabudda inuu yaqaano ana annaasikh walmansuuq yacni waxyaabaha wax nasakhay kuwa la nasakhay hadhow nas mansuuq ah si uusan waxba ugu xukumin ayb waxbaan xukuma intuu yidhaahda marka aayad intuu soo qabto maxaa kugu daliila aayaddan inuu yidhaah aayaddiina filxaqiiqa in la nasakhay baaba laga yaabaa uunan ogeyn haddii marka cali qof wacdinaayo uu yidhi sidaas dadkan marka ku imtixaanan inay masaajidda un ka istaagaanoo wax un iska sheegaan ayagoon diin baranin ama diin barasho aan lagu aqoonin ee wixii aan aqaanaan iska sheegaa un la boodaayo khatarta ay ku jiraana dareemayna waayo wuxuu ka hadlaya qaala allahu qaala rasuuluhu waana haddii aqoon uunan ulahayn in ilaahay la masabitaa ma bannaana hadhow marka khayraan rabay iyo dacwaan rabay iyo ma soconaysa ayb haddii aad rabto marka inaad dadka wax u sheegto la hadal eh, yacni waxbaro ahmiyadaasna marka waa leeyahay naskigu wuxuu u qeybsamaa marka dhowr qaybo dhowr dhinacaa laga qaybiyaa mar waxaa laga qaybiyaa annasku ilaa bedelin aayadaa la nasakay bedelkeedaa la keenay wannasku ilaa gayri bedelin aayadaa la nasakay waxba lama keenin in wax la keeno marka maalan qur-aanku ha ku badan tahay oo maalan waxaa ka mid ah aayatulmusaabara oo kale oo markii hore marka waxay ahayd in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi-atayn labaatan saabiriina hadday hadday idinka ay jiraan laba boqol ayay ka adkaanayaan halkii nin toban uu ku aadaa markii hore saasaa lays amray markii dambena alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfaa aayadaasaa timid oo markaa waxay noqotay fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibuu mi-atayn boqol laba boqolay ka adkaa karaan halkii nin laba nin inuu usugnaado ayaa timid marka waxbaa la nasakay bedelkeedaa la keenay wannasku ilaa gayri bedelinna waxaa ka mid ah aayat lmunaajahat yaa ayuha aladiina aamanuu ida naajaytum rasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa haddaad nebiga rabtaan inaad la faqdaan sadaqa bixiya horta markii dambena a ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqaat ayaa timid wax lagu bedelayna ma jirin waa xukunkii unbaa la joojiyey bes wuxuu u qeybsamaa naskigu annasku ilaa ahqala wa ilaa akhafa in yacni wax la nasaqo shay fudud in laga soo tago mid adag la aado mid adag in laga tago oo naasiqu ou khafiif noqdo tusaalaheedu iyadana waxay tahay aayatu siyaam xaalad fududaa laga tegay mid adagaa la aaday wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin markii hore qofka soonka isagoo awoodayo khiyaar wuxuu lahaa inuu soomo iyo inuu iska dhaafo ou badar iska bixiyo khiyaarku marka takfiif waay fudaydin waay markii dambena waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumhu hal khiyaarkii waa la joojiyey soonaana laysku waajibiyey waa annasku min akhafa ilaa ahqal wax fududaa laga tegay wax adagaa la aaday xikmada ku jirta waa maxay thawaabka inuu dadka u bato nufuusta in la tarbiyeeyo ayaa ku jirta soo ma arkaysid wanasku ilaa akhafana aayadda hadda aayatulmusaabara waay hal nin inuu toban iska celiyo waa adag tahay waa la bedelay marka waxaa la keenay hal nin inuu laba ou marka usugnaado waa xaalad adagaa laga ayaa la nasakay mid fudaydaa lagu nasakay waa kaa marka ee naskigu jihooyinka uu ka imaanaya ma noocyadiisa dhinac kale marka loo qaybiyo aayadaha qur-aanka waxaa jiro nasku lxukmi watilaawati aayadan la nasakhay xagga xukunkoodana waa layacni la nasakay xagga akrintoodana la nasakay baa jiraan oo tusaale waxaa cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna aayad qur-aan eed oo la aqriyo toban nuugmo oo la yaqaano waxbay xarimayaan oo qofka naagta uu toban mar ka nuugo ilmaha yaryar xaraanay ka noqone ma guurso karo aayaday ahayd waa la nasakay aqrinteeda xukunkeedana maanta waa la nasakhay ayb tan labaad waxa ay tahay tilaawada in yani xukunka in la nasakho tilaawada iyo aqrintuna ay sugan tahay qur-aanku waa badan yihiin aayadaha sidaas oo kale ah waxaa ka mid a qowluhu tacaala kutiba calaykum idaa xadara axadakum اlmowtu in taraka khayra اlwasiyatu lilwaalidayni wاlaqrabiina bilmacruufi xaqa cala اlmuttaqiin qofka waxaa waajib ku ahayd waagii hore inuu waalidkiis iyo qaraabadiisa dardaaran inuu u dardaarmaa waajib ahayd waa la nasakhay waana la akriyaa tilaawo ahaan waa loo akriyaa xukunku laakiin waa la nasakhay oo markaa maxaa lagu nasakhay dhaxalaaba ilaahay siiyey yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari mithlu xadi lunhayeyn ilaa aakhiri laayaat taas marka tilaawadii akrintii waa joogtaa xukunkii laakiin ma joogo cagsigeedaa jirta oo xukunkii inuu joogo tilaawadii meesha laga saaray oo aan hadda la akrinaynin aaya waxaa ka mid a ah aayatu rajmi washaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjumuuhuma albatta ninka odaygaa iyo naagta hadday zinaystaan rajmiya aayad qur-aanay ahayd waa la nasakhay tilaawadeeda xukunkeedu laakiin waa baaqi waayo nebigaa wax rajmiyey abubakar cumar cusmaan cali kulli way rajmiga waa waa fuliyeen waana lagu ijmaacay mana inkirin ilaa khawaarij iyo dad lamida maahane <coughs> marka aayaddii akrinteedii ma taallo xukunkeedii baa jooga laakiin taasna marka xikmada ku jirtaa waa maxay dadkaa lagu feerina bal axkaamtaas qur-aanka aan ku qornayn hadda laakiin joogto xukunkeedu uu joogo tilaawo ahaan laakiin aan loo akrinayn bal inay nabadgeliyaan iyo inay diidaan aala fiirina waxaa qaylo ka dhacaya caqlaaniyiinta soo ma arkin iyo dadka mubtadicada ah iyo kuwa diinta ka insilaakhay rajmiga ay inkiraayaan rajmigii waa inkiraayaan wax jira maahan bay leeyihiin marka imtixaankaas marka ayay ku dhaceen qoladaas <coughs> taasna marka iyaduna marka waa qaybo kale dhinac kale marka laga fiiriyo nas naskigu wuxuu uqeybsamaa wax wax lagu nasakha marka la fiirinayo aayad aayad waa nasakdaa nasku lkitaabi bilkitaab aayadihii hadda aan misaalinayaaba ka mida <coughs> wa nasku sunnati bilkitaab sunnada nebiga sal ll slam in la nasakho oo lagu nasakho aayad qur-aani oo waxaaba ka mida nasku sunna bilkitaab tusaalaheedu waxay tahay bayt almaqdis markuu nebigu u jeestay aayad baytalmaqdis u jeesa dhahaysa ma jirin sunnadiisoo ugu jeestay sala allahu calayhi wasalam waa la nasakhay sunnadaa maxaa lagu nasakhay qad naraa taqaluba wajhika fi samaa falanuwaliyannaka qiblatan tardaaha fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam aayaddaasaa lagu nasakhay marka waa sunno la nasakhay oo ay nasakhday aayad qur-aan laakiin alimaamu shaafici iyo alimaam axmed waxay yidhaahdeen marka sunno la nasakhaayo oo aayad ay nasakhayso laasim sunno kale oo aayaddaas waafaqsan waa in la helaa waana mas'alo daruuri jiddan ah oo muhim ah zamankanna muhiim weliba u ah waqtiyadan zandaqada iyo ay iska badatay waayo waxaa fudud qof walba inuu yidhaahdo sunnada nebiga markuu arko xadiid aayad daahirkiisa uu khilaafsan yahay markuu arko inuu yidhaahdo xadiidkan waa laga tegaa waa mansuuq aayaddaanaa nasakday inuu nin walba yidhaahdo maanta axaadiidta xamlada lagu haayo iyo weerarka waa ujeedaan walidaalika culimadii hore waxaad mooddaa inay diinta fahamkooda aad ugu ilaaliyeen wuxuu yidhi marka alimaamu shaafici xadiid nebi marka la nasakhaayo oo aayad lagu nasakhaayo horta aayadda yay kusoo degtay yay kusoo degtay aayadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam isagaa ku dhaqmaaya soo maaha marka aayaddaas sunno kalaa la helaa marka oo ficilka nebiga ah oo aayaddaas waafaqsan sunnadaas iyo aayaddaas baa sunnadan isla nasakhayo marka haddaan sidaas la dhihin nin walba xadiidkii ka hor yimaado mansuuq waayuu leeyahay aayaddaa la raacaa nacam ayuu dhahayaan walidaalika qad naraa taqaluba wajhika markay soo degtay nebiga waaba ka jeestay baytalmaqdis sunnadiisa ficilka iyo midiisa qowliga ah qiblada kacbada ayuuna qaabilay masaladaasna marka waa masalo masaadirta marka laga hadlaayo muhim u ah waay naskiga halkaanaan aad uga hadlaynaa bis mar dambe ma kasii hadlayno in wax badan laga ogaadana waa muhim ayb waxaa kaloo iyadana jirto nasku sunnati bisunna xadiid in xadiid uu nasaqo iyadana waa qeyb kale naskhu lkitaabi bisunna ka waran iyada aayad qur-aan ma la nasakhi karaa xadiid ma lagu nasakhi karaa ama mutawaatir ama axaad midkaad doonta dheh culimadu waa isku khilaafeen alimaamu shaafici iyo alimaam axmed waxay yidhaahdeen aayad qur-aan inta la nasakho sunno ma nasakhi karto waayo waxay yidhaahdeen na'ti bikhayri minha aw milihaa baa la yidhi qur-aanka iyo xadiidkana quwada marka la dhaho isku mid ma ahanay dheheen labaduba inkastooy waxyi haddana ay wada yihiin haddana ma isu dhigmaanay dheheen bacdi ahlilcilmina waxay yidhaahdeen maal isna karaan labadaba waa wada waxyi tusaalena waxay usoo qaateen laa wasiyata liwaarihin xadiidkaas baa waxay leeyihiin marka wasiyo uma sugnaanin qof waarih ah wax dhexlaaya wuxuu nasakhay bay yidhaahdeen kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayran ilwasiyatu lilwaalideyni laa wasiyataa lagu nasakhay bay leeyihin waalidku maadaama uu dhaxal leeyahay dardaaran ma laha laakiin culimadu waxay yidhaahdeen aayadda aayatulirthi aayatulmiraatha lagu nasakhay laa wasiyata laguma nasakhin adu meeshaas marka war baa ku jira calaa kullin baxhi kaleoo naskiga ku saabsan waxa uu yahay see naskiga lagu ogaan karaa waxaa lagu ogaan karaa bitansiis in la caddeeyaba maala nebigu sal l slam wuxuu yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati اlqubuuri fazuuruuha ziyaarat lqubuur waa idinka reebay hadda ziyaarta waa cad yahay marka baaba in naskigaa ku dhawaaqay oo sheegay waxaa kaloo lagu ogaan karaa taariikhda aayaddan waktigaasay soo degtay middaanna wakti ka dambeeyey ama saxaabigii baaba kala caddeeyey oo xadiidkaana waktigaasuu nebigu sheegay mar ka dambeysayna sidaan buu yidhi ayuu yidhi waxaa kaloo lagu ogaadaa ama madaanta laga fiirinaa ay tahay kutubta naasikha iyo mansuuqa walidaalika tafsiirka marka aan joogno ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikhu waalmansuuq aaduu muhiim u yahay waana mar walba marka naski laga hadlaayo aayadaha qur-aanka in laga fiiriyo isaga aaday muhiim u tahay waayo isagu marka wuxuu keenayaa asaaniid iyo ayuu ku warina kutubtaana marka yacni kutubu naasikh walmansuuqna waa laga feerina macaanidaas ayaa marka naskiga ku jiro dad badanna marka naskigaasi <coughs> jahli ay kaga sugan yihiin dartiis ayaa waxaa dhacayso in marka sawaabka iyo sida toosani ay gafaan maa wixii nansakh aan nasakhayno min aayatin aayad xaalay ka mid tahay yacnii aayadihii qur-aanka xaalay ka mid tahay ow amase nunsihaa nunsikahaa aan ku ilowsiinayno ama nunsihaa aan ka tegayno na'ti la imaanee bikhayrin tu ka khayr badan minhaa middaa aan nasakhnay ka khayr badan min almansuukhati say uga khayr badan tahay adduunyada dhexdeeda waxay uga khayr badnaane hadday ka fududdahay waa ka khayr badan tahay waayo adeyg iyo fudayd fudaydaa fiican aakhirada marka ay tahay hadday xugun adag ay tahayna oo inta takfiif laga tegay adeyg la aadayna khayriyadu waxay ku imaanay xagga ajarka badnaantiisa <clears throat> ow mithlihaa ama iyadoo kale la imaanee alam taclam miyaadan ogaanin nebi maxamedow waadba ogaatay istifhaamku marka waa taqriiri istifhaam hadduu taqriiri yahayna yani markaa yani de wax is yani mucaadale iyo wax kale u baahan maayo alam taclam miyaadan garanin oodan ogaanin oo qalbigaaga iyo fahamkaaga aadan ka ogaanin waaba ka ogaatay an allaha alleh calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa qadiirun qaadirun midka kare kara inuu yahay oo awoodo ee qudrada rabbi baa waxay keenay inuu wuxuu doono keeno wuxuu doono inuu nasakho wixii uu doonana ou la imaado qudradiisa waa ayaa saasay keenaysaa ayb idinka marka maa calaykum ila tasliim inaa ilaahay u hoggaansantaan unbaa korkiina ah dadka qaarkoodnada naskiga aad bay ugu jaasjeeseen qaar baa waxay yidhaahdeen kibrey adduunyada dhexdeeda ku kibray ayaa waxay yidhaahdeen qur aankaani waxaa ka buuxo boqollaal aayadood oo maanta dhan iswada burinayo iswada nasakhayo maxaa ugeeyey waxaas dhan waxyaabaha marka qur-aankii in la yidhaha wax la fahmi kara maahan wax is wada nasakhayo oon iswada rabin sidaa in lagu tilmaamo qur-aankii istihzaa iyo jees jees waay ayb waxyaabaha marka aafaadka ay noogu dhaceenna qeyb kamida waayo dadkii waddankan xukumi jiray qaarkood yaa saas ku hadlay marka dhibaatadii ka dhalatayna marka ilaa maanta waxna haystay un ka mid tahay mana arkayna in laga towbad keenayo bal wixii horaaba nala fiican ayb mar walbaa wixii hore ayaad moodaa marka in aaday u fiicnaayeen hoosta laga laga laga xariiqaayo sidaasna maaha ayb wax walbaa wax isdhalay oo asbaab isku noqday waayo ilahay in looga toobad keenan alam taclam miyaadan ogaanin waad ogaatay ana allaaha alle lahu isaga un inuu usugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda inuu leeyahay isaga wal dhulka mulkigiisa inuu usugnaaday miyaadan ogaanin waaba ogaatay cir iyo dhul iyo wax ku dhex jira hadduu isagu leeyahay masaalixdooda iyo yacni qaab maamulkoodana asaa iskale waay marka waa in isaga looga dambeeyo wamaa lakum idiinma sugnaanin wamaa lakum idinku idiinma sugnaanin min duuni illaahi alla sokadiisa min waliyin ay weliyun ku arrinkiina maamulaayo walaa nasiirin mid idin hiiliyana idinma sugnaanin am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum am bal-e aturiiduuna ma waxaad doonaysaan amtaani waa am oo munqadica ah bimacnaa bal ayay balta idraabiyaday la macno tahay marka am marka la laqbeynayo bimacnaa munqadicana ay tahay bal ayaa laga laqbeynaa haddii bal laga laqbeeyo hamsada istifhaamka ma laga tegaa nuxaadda badankood waxay leeyihin may laga tegi maayo am turiiduuna bal e aturiiduuna sidaasaa la dhahaa qaara laakiin waxay leeyihiin hamsadana waa laga tegaa waxaa la leeyahay am bal e iskaba daaye oo warkaa iskaba dhaafe turiiduuna waxaad doonaysaan oo rabtaan saasay ka dhigayaan laakiin sida horaa fiican idraabkuna laba u kala baxaa ibdaali iyo intiqaali idraabka halkan ku jiro intiqaali waaye kalaamaa laga guuraa mid kalea loo guuraa ee hadda wax la ibdaalinaya la burinayo meesha ma yaallaan am turiiduuna bal ee aturiiduuna ma waxaad rabtaan oo doonaysaan an tas'aluu inaad su-aashaan rasuulakum rasuulkiina inaad su-aashaan su-aalan su-aal inaad su-aashaan kamaa su-ila muusaa ka su-aali muusaa muuse su-aashii la weydiiyey oo la su-aalay su aaliddii la su-aalay oo kale min qablu hadda ka hor la su-aalay waman axadkii ama qofkii yatabadel beddel qaato alkufra gaalnimo beddel qaato biliimaani iimaan ku beddel qaato faqad xaqiiqo ahe eh, dalla waa dhumay kaasi sawaa asabiili jidka toosanuu ka dhumay ayaddan marka sababu nusuulkeeda laba qole ay kusoo degtay bay mufasiriintu yidhaahdaan <coughs> qolo waxay leeyihiin waxay ku degtay <coughs> sida ibnu cabaas oo kale isaga wuxuu leeyahay nazalat fi cabdillaahi bni abi umaya wa rahdin min quraysh cabdullaahi bni abi umaya iyo koox quraysh ka mida ah ayay kusoo degatay oo waxay yidhaahdeen ijcal isafaa dahaban buurta safa dahab nooga yeel qoladaasay marka aayaddu kusoo degtay oo su-aal tacanud uu ku jiray nebiga su-aaleyn sala allahu calayhi wasalam markaasaa waxaa la yidhi ma waxaad rabtaan inaad rasuulkiinna muuse wixii la su-aalay aada su-aashaan muuse wixii la su-aalay waa arina allaaha jahratan wey si cad ilaahay noo tusay dhaheen saas maa rabtaan waayo idinka mar haddii aan marka macnahaas ku soconna rasuulakum waxay noqonee nafsulamriga waxa laga hadlaayo waa fii nafsi lamri waayo ayagu haba inkiraan quraysh nebiga risaaladiisa laakiin waa yahay rasuulkoodii soo maaha fii nafsi lamri iqraarkooda marka lama fiirinin nafsul amrigaa la fiiriyey tafsiir yacni sababu nusuul labaad wuxuu leeyahay waxaa la yidhi yahuuddaaba laga wadaa yahuuddi madiina siyaaqana sidaasa u dhow waayo iyagaa laga soo hadlayay oo waxay yidhaahdeen iyaga kacbu bnul ashraf iyo raggii la midkaabaa waxay yidhaahdeen kitaab samada kala imaaw hal mar la imaaw kitaab dhammaystiran ee sidii nabiyullaahi sidii muuse towreed oo isagoo oo qoran oo noola yimid kaasoo kale la imaam ayb yasaluka ahlulkitaabi an tunazila calayhim kitaaba min aلsamaa'i yay ka dhigan tahay marka aayaddaasoo kale faqad sa'aluu muusaa akbara min dalika su-aal ka daranayba su-aaleen baa marka alla uu yidhi yahuuddii nabiy reer bani israa'iil nabiy llaahi muusa oo waxay yidhaahdeen arin allaha jahratan marka aayaddii marka yahuud weeyaan waxaan baa la leeyahay sidaan su-aalay rasuulkoodiina waa yahay waayo waa loo soo diray ayagu ha inkiraan hadday doonaan macno saddexaadna wuxuu leeyahay saxaabada laftoodaaba laga hadlaa nacam oo iyagii baa nebiga waxyaabay su-aaleen markaasaa waxaa laleeyahay war ma waxaad rabtaan wixii reer bani israa israa'iil sidii ay muuse u su-aaleen oo kale inaad idinka nebigiina u su-aashaan ka dheeraada calaa haadaa marka marka la yidhaha an tas'aluu rasuulakum waxay noqonaya marka nafsul amrigii iyo iqraarkoodiiba ayb saddexdaas macnaa meeshaas marka ku jira am turiiduuna am bal ee aturiiduuna ma waxaad doonaysaan oo rabtaan an tas'aluu inaad su-aashaan rasuulakum rasuulkiina inaad su-aashaan kamaa su'ila ila muusa maada masderiyo waaye masder ka dhalaali masderkaasna marka wuxuu noqonayaa sifo ayuu mawsuuf muqadara u noqona macnuhuna marka waxaa weeyaan ma waxaad rabtaan an tas'aluu inaad su-aashaan rasuulakum rasuulkiina su-aalan inaad weydiisaan su-aalitaan kamaa su-ila ka su-aali muusaa muuse su-aal wey yacni sua ka su-aali muusaa muuse weydiintiisii la weydiiyey oo kale saas miyaad rabtaan min qablu hadda ka hor sidaas markaa yeelina oo iska ilaaliya arrintaa waman axadkii yatabadel ey yastabdil bedel qaato alkufra gaalnimo qofkii bedel qaato biliimaani iimaan kusoo bedel qaato intuu iimaankii ka tago gaalnimo soo qaato faqad xaqiiqe ahe eh, dalla waa dhumay sawaa asabiili jidka toosanuu ka dhumay waa sifaya mawsuufkeed laysu idaafeeyey waa al asabiila almustawi ay ka dhigan tahay asabiila almustawi dariiqa bartankiisana waa lagu macneeyaa wasata sabiil ayb kan horaadsa moodaa inuu aada u fudud yahay aluusi abu thanaa wuxuu leeyahay ruuxu lmacaaniga waman yatabadel اlkufra bاliimaani wuxuu yihi wafasara bacduhm atabadula almadkuura culimada qaarkood waxay ku fasireen bedel qaadashada an la sheegay bitarki الhiqati biاlaayaati in aayaadka ilaahay in lagu kalsoonaado in laga tago oo qofka aayaadka alle uu ku kalsoonaa waayo bictibaari kownihi laasiman lahu waayo hadduu aayaadkii ku kalsoonaa waayo waxaaba ka dhalanaya ka laasimayo inuu bedel qaatay soo maaha fayakuunu kinaayatan canhu buu noqonayaa waxaasilu laayati xiina aayadda marka xaasilkeeda wuxuu noqonaa waman yatruk qofkii ka tago athiqata bilaayaati aayaadka ilaahay kalsooni lagu qabaa qofkii ka tago albayinati aayaadka cadcad almunazalati ee lasoo dejiyey bixasabi lmasaalixi lagu soo dejiyey hadba masaalixdu sida ay tahay bani aadamkii masaalixdooda allatii min jumlatihaa ay ka mid tahay alaayaat naasikatu kuwa wax nasakhay ay ka mid tahay allatii hiya khayrun midaasoo khayrba khayr ah maxdun barax tiran wa xaqun baxtun xaq cad ah ayb intaa qofkaan ku kalsoonaanin waqtaraxa gayrahaa oo wax kala doondoono oo heyrkeed iqtiraaxdo faqad cadala qofkaa waa iishay wajaara waa yacnii qalloocday min xayu laa yadri meeluunan ogeyn muxuu intuu ka qalloocdayna can iariiqi lmustaqiimi almuusili ilaa macaalim alxaqi walhudaa waa tafsiir marka aada u fiican wey istibdaalkii marka wuxuu ku macnaynayaa marka qofkii aayaadkii adiladiiba inuu ku kalsoonaa waayaba oo wax kale uu markaa u taago dadkan mutakalimiinta waa soo geli karaan meeshan nacam waayo adilada naqligaa waxbaba uma yaqaanaanba ayaga nacam oo adilada naqliga qur-aanka iyo sunnada wax weyn ma deeqaysay leeyihiin nacam laakiin adilada caqliga qalbiga aad bay marka yacnii thalaj iyo wuxuu dareemaa bay dhaheen qaarkood qabowsi iyo raaxo ayuu qalbiga ka dareemaya adilada caqliga kuwii naqligaana waa tuureen dad badanna marka dadka sidaa yidhi waxay u yihiin culimo waaweynay u yihiin waxaa soo gelaya kuwan siyaasaadka sharciga ka leexday oo ka bedel oo ku kalsoonaan waayey oo markaa qawaaniin iyo wax daran qaatay oo masaalixda bani aadamka aan ku habboonayn waa soo gelayaan waxaa soo gelaya dadka ahwaa'dooda raacay oo adilada marka loo keena aan ku qancaynin oo dhahaya hebelna muxuu yidhi hebel kalena muxuu yidhi dhahaya iyagoo og waxa lagu akrinaya aayaad iyo axaadiid inay yihiin isagoo u fiirinaya aayadda qofka akrinayaa waayuu leeyahay markuu kooxdiisa yahayna waa qaadanaa haddii uunan ahaynna laalaabuu raadinaa marka qof marka xubbigii iyo jacaylkiisa hadduu kaa batay iyounan ku xadgudbinin ayb waxyaabaha dhan marka way soo gelayaan meeshaan marka waay <clears throat> wadda kaiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum wadda wuxuu jeclaystay kahiirun in badan kuwa oo min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah low yaruduunakum raddakum celintiinna <clears throat> yay jeclaysteen min bacdi iimaanikum iimaankiina ka gadaale ay idin celiyaan oo idinka yeelaan kufaaran gaalo ay idinka dhigaan ay jeclaysteen xasadan maxayna u jeclaysteenna xasadan liajli xasadin xaasidnimo darteed ama xasadan xaasidiina xaal ay yihiin iyagoo wax ayay jeclaysteen xasadka <clears throat> oo min cindi anfusihim nafahooda agtooda ka ahaaday goormayna jeclaysteen min bacdi maa kolkii ka gadaale tabayana lahum uu u caddaaday iyaga alxaqu markuu xaqa u caddaaday kadibay idinla jeclaadeen waxaas facfuu haddaba cafiya wasfaxuu dhaafa xataa intii ya'tiya allaahu alla uu la imaanayo biamrihi amarkiisa uu kala imaanayo in allaha alla calaa kulli shayin shay dhammaantii korkii qadiirun qaadirun midka awoodo aayaddan marka wuxuu tilmaamayaa yahuud cadowtooyadooda sababka ay aayaddan kusoo degtayna waxaa la yidhi markii uxud dhibaatada muslimiinta ay ku dhacday oo xoogaa ay jabeen ayaa kacbu bnul ashraf iyo yahuuddii madiine waxay yidhaahdeen waa u ujeedaan sidaad u jabteene xaq haddaad wadataan ma jebi lahayne innaga na soo raac xaqaan idinku hogaaminaynaa annaga na soo raaca annaga ahlu kitaab ah halkaasay marka la mareen arrintaa iyadaa marka cilmi la-aan iyo xaqii iyo baatilkii inaynan kala garanaynin uma dhihine xaasidnimay u yidhaahdeen waa macno aada daqiiq u ah waayo marka oo dadka muslimiinta zamankan aan joogno laftiisa inay aada ugu tadaburaan ay tahay yahuud xaq kama qarsoona waa ogyihiin xaqa xaasi waxay idin dhahaan oo dhan xaasidnimo dartii unbay idin dhahayaan wadda wuxuu jeclaystay ou tamaniyey kathiirun in badan kuwa oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mida waxay jeclaysteen low yaruduunakum lowda masderiye waay lowdu macaani badanay ku timaadaa hadda macnaha masderiyada ugu fiican in laga laqbeeyo marka low iyo yaruduunakum masder baa laga dhalaalinaa masderka laga dhalaalinaana macmuul wuxuu u yahay oo caamilkiisu waa wadadaasaa caamilkiisa ay noqona waana mafcuulu bihi marka tarkiibku wuxuu noqonayaa wadda kahiirun in badan wuxuu jeclay wuxuu jeclaaday kuwa oo min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah low yaruduunakum raddakum celintiinna ay idin celiyaan bay jeclaysteen min bacdi iimaanikum iimaankiina ka gadaale ay idin celiyaan kufaaran ay idin celiyaan gaalo yani markaa kufaaran mafcuul labaaday raddada u tahay raddadana waxaan ka macnaynaynaa markaa bimacna tasyiir yani inay idinka yeelaan oo idinka dhigaan gaalay rabaan waa sida icraabta ugu fudud sidaana marka maxay u yeelayaan xasadan liajli xasadin bay u jeclaysteen xaasidnimo darteed bay u jeclaysteen sidaa yani xaasidnimo unbay ka tahay oo khayr iyo wanaag in lama rabaan waa mafcuulu liajlihi caamilka mafcuulu liajlihigana waa wadda ayb ama xasadan in la yidhaha xaasidiina laga xaaleeyo iyagana wadda kaiirunta kaiirunta in laga xaaleeyo xaasidiina iyo xaal ay yihiin yani kuwa yani xasdaayo masderkana marka hadduu munakar yahay xaal ahaan waa dhacay dhacaa masderun munakarun xaalan yaqac ka baktatan zaydun dalac ayb xaasadka oo min cindi anfusihim nafahooda agtooda ka ahaaday min cindi anfusihim marka markaa kaa-inaan ku tacallujinaynaa waxaa kaloo bannaan min cindi anfusihim in laga dhigo wadda in lagu tacallujiyo min cindi anfusihim ay ka jeclaadeen waay marka nafsadooday ka jeclaadeen sidaas ayb min bacdi maa ayayna jeclaadeen kolkii ka gadaale tabayana ou caddaaday lahum iyaga ou u caddaaday alxaqu markuu u caddaaday kadib bay sidaa jeclaysteen yacnii iyagoo jahli iyo qabaawo ogaal la-aan maahan inay arrintan u jeclaadeene ogaal iyo wax ogaalay u jeclaadeen markay ogaadeen nabiyullaahi moxamed inuu xaqii la yimid oo xaqa uu dhinaciisa jira markay ogaadeen oy sidaa garteen oo xaqii uu u caddaaday kadib bay jeclaysteen wey oy tamaniyeen sidaa facfuu haddaba markaas haddee marka meeshaa waxaan dareemaynaa qofku kufriga uu ku dhacaayo jahli keliya kufrigu inuusan ahayn oo cinaadka iyo madax adayga laftirkiisu inuu kufri yahay qofka isagoo xaqa yaqaano haddana inuu gaaloobi karo facfuu cafiya wasfaxuu dhaafa marka facfuu macnaheedu wuxuu u dhacayaa sidaa marka la yidhaahdo waxa ay idinku sameeyeen ha ku ciqaabinina wasfaxuuna maxay noqonaysaa xataa eedeyntooda iska dhaafa waxba ha eedeyninina tahriibka iyo eeda iskaba dhaafa xataa intii ya'tiya allaahu alla uu la imaanayo biamrihi uu kala imaanayo marka ilaahay amarkiisa kala imaanayo u kaadiya nacam iska dhaafa aayaddan marka mufasiriinta qaar waxay yidhaahdeen waxaa lagu nasakhay aayatu sayf qaatilu ladiina laa yu'minuuna biاllaahi qaarna waxay yidhaahdeen aayatu sayf waxba ma nasakhine waa bayaan wax un bay caddaysay oo waa maxay gaayadan mubhamada ah oo aan la ogeyn ayay caddaysay iyada waayo markuu ilaahay yidhi xataa ya'tiya allaahu biamrihi waqtiga ilaahay amarkiisa la imaanayo ma la ogaynoo lama ogeyn markay aayaddan aayatu sayf timid ayaa la ogaaday marka shay aan la ogeyn unbay aayaddu caddaysay oo haayana ahaa ee u ahaa shay haaye u ahaabay caddaysay calaa dalika marka waa min baabi albayaan min baabi nasqi warafci ma ahane dheheen culimada qaarkood waana wejihi arrintaa iyada in allaha alle calaa kulli shayin shay dhammaantii qadiirun qaadirun midka karo ee awoodo waayo alle shay kastaa waa awoodaa intiqaam inuu ilaahay marka ka aarsan karo ayay tusee tarhiib ayaa marka meeshaa ku jira jumladaasoo nimankan marka sidan xasadka ula imaa yacni xaasidnimada darteed khayrkaba aan idinla rabin haddana inay gaalo idinka dhigaan raba xaasidnimo darteed ilaahay waa ka awood badan yahay waana ka aarsana marka dadka muslimiinta waxaad moodaa zamankan cibaaraadka dadka afkooda kasoo baxayo acdaa-dooda wax allaale waxay ku hadlaan waa iska rumaysanayeen oo isagoo marka dhibaato ficil ahaan dhib ugu haayo macnawiyan dhib ugu haayo ayaa hadduu yidhaahdo hadal uu sheego waa idin jecelnahay hadduu dhaho waa kaasaa sidaasoo ma bay leeyihiin ninkii hebel ahaa wuxuu yidhi waa idin jecelahay walaalaan nahayo waa idin jecelnahay uu lahaa maan iska rumaysanay leeyihiin marka maxal oo la rumaystaba maba taagniy waa kan ilaahay dhahayo min ba yacni xaq markuu u caddaaday ka gadaalay bayba khayr darre idinla rabaani jahlina ma haayo xaasidnimo unbaa nimankaa marka ku jirto adiga cadowgaaga marka warkiisa inaad iska rumaysato waxay tahay marka ghabaawa fahm la-aan taariikhdii oon lagu cibro qaadanaynin wa aqiimu salaata wa aatu zakaata wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga wa aatuu siiya azakaata zakada siiya wamaa wixii tuqadimuu aada hormarisaan lianfusikum nafihiina aada u hormarisaan oo min khayrin khayrka xaal uu ka mid yahay tajiduu waad helaysaan waad asiibaysaan hu ay hawaabahu kaa hawaabtiisa camalkaa khayrkaa thawaabtiisa iyo abaalmarintiisaad helaysaan cinda allaahi ilaahay agtiisaad ka helaysaan in allaaha alleh basiirun midkii arkid badan waayo aad u arkaayo bimaa tacmaluuna waxa aada samaynaysaan calaaqada marka waa aqiimu salaata wa aatu zakaata iyo ka dhexaysa waa maxay xaasidnimada iyo dhibka yahuudda laysu daba dhigaayo calaaqada ku jirtaa waxay tahay maadaama yacnii facfu wasfaxuu la yidhi haddana yahuud iyo makrigooda iyo xasadkoodii laga hadlay laba shay baad uga bax ayaad ayaad uga faka kartaan inaad rabbigiin si dhab ah ugu xiran tihiin oo arrin iyo masaa'ib markay idinku imaadaan aada salaad intaad u degdegtaan rabbi keliya intaad ku xirnaataan isaga aada gacmaha utaagan u taagataan waa uga baxaysaan arrintaa shayga labaadna waxay tahay inaad ixsaan idinka dhexdiina isu samaysaanoo dad istaakulaynayo oo isjecel oo iskafaalo qaadaayo inaad tihiin haddaad marka iskafaalo qaadaan midnimadiinna waa dhisme waa isjeclaanaysaan ninba ninka kale u ka fakera oo sakadii iyo markaad waxisa siisaan ood waxistartaan ilaahiinna markaad ku xirantaanna ilaahiin baa idin gargaarayo waa ka guuleysanaysaan marka arrintan marka ma diideyso in lala dagaalo waayo aayaad kale dagaalkana laysku faray marka wixii aada tabar iyo taag haysaanna u diyaarsada rabbigiinna ku xirnaada khalqigana u ixsaan fala haddii aada dadkii muslimiinta aad dhibaysaan ee wax idin gargaarayo idin taageerayo oo garab idin noqonayo ma helaysaan ayb marka dadkiina ixsaankiina ha gaaro rabbigiina ku xirnaada cadowgiini marka waa ka adkaanaysaan wain tasbiruu watataquu laa yadurukum kayduhum shay-an fii suurati ali cimraan marka cibaadaadkii yaanu lagu tarbiyeyna waaqiimuu marka cibaadaadkan waxaa looga hortagaa marka dhibka iyo xasadka gaa iyo makriga ay gaaladu wadaan qofkii yidhaahdana waxaas waa iska beenbeen ka dhigtana ee yidhaahdo annagana hubaan u diyaarsanaynaa hubka keliyaan isaga celinaynaa wax cibaadaad iyo allabari iyana uma baahnin qofkii saa yidhaahdana wuxuu iska celinaya male nacam ilaahay baaba garabkiisa ka baxayo marka adoo rabbigaana cuskan wixii uu rabbigaa ku amray asbaabtiina la imaanayo kala hortag waaqimuu ooga asalaata salaada ooga <clears throat> waatuu siiya azakaata zakadana bixiya oo siiya wamaa wixii tuqadimuu aada hormarisaan lianfusikum nafihiina aa u hormarisaan aada u hormarinaysaan oo min khayrin khayr ah min khayrin khayr xaal uu yahay ama min khayrin khayrka xaal uu ka mid yahay shaygaas tajiduu waad helaysaan huwa ay hawaabahu shaygaa hawaabtiisa aada helaysaan tajiduuhu ay tajiduu hawaabahu wajadadan hadda hal mafcuulay ku gaabsanee waxaa la tadmiininaa macnaa tusiibuuhu ay tusiibuuhu waad asiibaysaan waayo waxaad helaysaanba ood ku duldhacaysaan shaygaa hawaabtiisa cind allaahi ilaahay agtiisaad ka helaysaan darafkan marka tajiduuhu baa lagu tacallujinaa <coughs> waxaa kaloo bannaan in la yidhaha tajiduu waad helaysaan u shaygii baad helaysaan hawaabtiisa mudakharan xaal uu yahay midkii la keydiyey cindallahi ilaahay agtiisa lagu keydiyey intaad marka xaalad soo qadarta xaaladaa waa ku waa ku tacallujin kartaa darafkan qadar la-aantaana fiican taqdiir la-aanta <coughs> ina allaha alla basiirun midkii arkid badan waa bimaa tacmaluuna waxa aad sameyneysaan wa qaaluu lan yadkula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara tilka amaaniyuhum wa qaaluu waxay yidhaahdeen yahuud iyo nasaara lan yadkula ma gelaayo aljannata jannadii ma gelaayo ilaa man axad maahane kaana ahaaday huwa isaguba huudan yahuud ahaaday ow amase nasaara ahaaday tilka taadaasi amaaniyuhum iyo didiiladooda waayee qul waxaad tiraa haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiinna in kuntum haddii aad tihiin saadiqiina kuwa run ku sheegaya waxaan aad ku andacooneysaan balaa sidaad idinku ku andacooneysaan inay tahay iska daa ma ahane man axadkii aslama hogaamiyey wajhahu wejigiisa hogaamiyey <clears throat> lilaahi allah u hogaamiyey walxaalna ilaahay wejigiisa <clears throat> u hogaamiyey huwa isaga <clears throat> mankaasi axadkaasi muxsinun mid ixsaan falayo oo camalkiisa ku wanaag falaya xaal uu yahay falahu kaasi wuxuu leeyahay <clears throat> oo u sugnaaday ajruhu ajrigiisa ayuu leeyahay cinda rabbihi rabbigii agtiisa ayuu ku leeyahay walaa khawfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahaanin yaxzanuuna kuwa yoonayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen yahuuddii iyo nasaara nasaaradii lan yadkula ma gelaayo aljannata jannada ilaa man axad ma ahane kaana ahaaday huwa isaguba huudan ee yahuudiyan ahaaday <clears throat> ya-dii baa la gooyey ayb xudifa alyaa-u zaa'idatu ayaa la jaray ficilkii markaa warujica ila alficli min alyahuudiyati ficilkaa loo celiyey marka leanna yahuudiyadu maxay ka timid inaa hudnaa ilayka soo huudanti baa marka laakfash isaga wuxuu yidhi alhuudu jamcu haa'idin waaye mithlu caa'idin wacuudin waxaa waxuulin oo kale wey <clears throat> marka ilaa man kaana huudan sidaan yaa yidhi yahuudi baa dhahday ee macnuhu ma laga wado yahuud baa waxay tidhi jannada ma gelaayo ilaa qofkii yahuudi ah ama nasraani a ah maahani iyagu nasaarada waxba uma ogola ee nooc lafi-a ah baa ku jira marka oo macnuhu marka waxay tahay yahuuddii waxay tidhi lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan wa qaalat inasaarana waxay tidhi lan yadkhula aljannata ilaa man kaana nasaara e, iyaga inay wax isu ogol yihiin maaha ayb sida <clears throat> sidaabay marka yidhaahdeen tilka taadaasi amaaniyuhum iyo didiiladooda waayee marka tilka amaaniyuhum jumla muctarida waay marka intaan loo jawaabin iyo warkoodii ayaa lakala dhex geliyay warkaasi marka tilka taadaasi amaaniyuhum yididiiladooda waayo taas taase qul waxaad tiraa haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiinna waxaan aad ku andacooteen xujada u ah in kuntum saadiqiina haddaad run kuwa run sheegaya aad tihiin ayb xaqiiqda marka siday tahay baa loo tilmaamayo balaa sidaa aada sheegaysaan inay tahay iska daa maahane man tilmaan guuda marka la bixiyo qofka badbaadayo jannada gelayo man qofkii aslama hogaamiyey wajhahu wejigiisa lilaahi alla u hogaamiyey man aslama wajhahu lilaahi marka waa ikhlaas qofkii ilaahay keligii cibaadadiisa u barax tiray oo wejigiisa rabbi u hogaamiyey walxaal markaa uu rabbigii u hogaaminayo wejigiisana huwa isagu muxsinun uu yahay mid wanaag falaayo fii cibaadatihi cibaadada uu samaynayana wanaag fala fa ku falaayo sideebuu wanaa cibaadadii dhexdeeda ugu wanaag falayaa sidii rusushu ula timido uu cibaadeysanaa <coughs> meeshaa marka maxaa ku cad labada shardi ee camalka lagu aqbalo ikhlaas iyo mutaabaca qofkii marka ilaahay wejigiisa u baraxtiro u hogaamiyo acmaashiisa ilaahay keliya ula qasdo koo laba maxay tahay wahuwa muxsinun markaas uu ilaahay caabudayana waa inuu muxsin yahayo waxa uu samaynayo rasuulka uu ka qaatay sala allahu calayhi wasalam waa labada marka dadka maanta ku yar ikhlaaskiina ma badna haddii uu ikhlaas iyo daacadnimo ay jirtana waxa habka loo cibaadeysanaya maba ahanba habkii sharciga oo qofkii cilmigii ma baranaayo markaasuu sidii uu aabbayaalkii iyo awowayaalkiisa uu ka arki jiray ama dadka uu ka arkay unba u cibaadeysanaa taana marka waxay keenaya man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun waa lagu celina marka labadan marka qofkii isla helay falahu waxaa usugnaaday kaasi ajruhu ajrigiisaa usugnaaday cinda rabbihi rabbigii agtiisa ugu sugnaaday kaainan cinda rabbihi macnaha walaa khawfun cabsiyo calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahan iyaga yaxzanuuna inay tiiraanyoonayaan ay murgaayaan sidaana maaha wa qaalat alyahuudu laysat innasaaraa calaa shayin wa qaalat waxay tidhi alyahuudu yahuuddii waxay tidhi laysat innasaaraa nasaaradii ma ahaanin calaa shayin shay korkii ma aynan ahaanin waxba ma ahaanin wax ay dushiisa ku taagan yihiin haba yaraatee ma jiro wa qaalat waxay tidhi annasaaraa nasaaradiina waxay tidhi laysat ilyahuudu yahuudii ma ahaanin calaa shay-in shayna korkiisa ma ahaanin mubaalagaa ku jirta marka wax ay haystaan ma jirtay dheh yahuud nasaaradii waxay ku tihi waxay nasaaro haysata ma leh nasaaradiina yahuuddii waxay ku tihi wax ay haystaan yahuud ma laha marka laysat inasaaraa annasaaraa waa ismu laysa calaa shay waa khabarkii wax in la qadaraa ma loo baahno calaa shay-inna mubaalaqa ku jirto tafsiir kale wuxuu leeyahy waxbaa la qadaraayo macnuhu wuxuu yahay wa qaalat ilyahuudu waxay tihi laysat inasaaraa nasaaradu ma ahaanin calaa shayin shay korkiisa shayga oo yuctadu bihi la tirsado xagga diin ahaanta wax la tirsado xagga diinta oo yah nasaare ay ku taagan tahay ma jirto ayay dhaheen labadaas macnaa marka meeshaas yaala inaan wax la qadarin baana aada u xeel dheer sidaabay kuwanna dhaheen walxaal bay yidhaahdeen hum iyagu yatluuna ay akrinayaan alkitaaba iyagoo kitaabkii akrinayo ayay sidaa yidhaahdeen kadaalika kaagaas oo kale yaa qaala aladiina kuwii ay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba ogeyn kuwa aan waxba garanaynin mushrikii alcarab waaye iyaguna kaagaas oo kale ayay yidhaahdeen qowlan qowl ayay yidhaahdeen qowlka oo mithla qowlihim yahuud iyo nasaaro qowlkoodao kale ah bay yidhaahdeen faallaahu alleh yaxkumu uu xukumayaa beynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maa kii ayuu xukumayaa dhexdiisa kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna fiihi inay isku khilaafayeen shanigiisa aayaddan iyada marka waxay tilmaamayeen labada qolo say isu diidanayeen oo marka allah wuxuu leeyahay yahuuddii waxay leedahay laysat الnasaara calىa shayi waqaalat الnasaara laysat اlyahuudu calىa shayin marka ay sidaa dhahayaan marka nasaaraduna waxay sheeganayaan injiil inay haystaan oo waxay leeyihiin kitaabkeenna waa injiil waana sax haddii kitaabkoodu injiil yahay oy rumaysan yihiin saxna uu yahay kitaabkoodii wuxuu u rumaynaa towreed maxay towreed u inkirayaan marka yahuud bay waxay ku haystaan wixii ay towreed ka haysteen oo xaq iyo baatil baatilka dabcan dee towreed kuma jiro xaqii laakiin towreed ay ka qaateen bay dafirayaan ilaa markay yidhaahdaan le yacni laysat ilyahuudu calaa shayin markay dhahaan yani wax allaale waxay ku taagan yihiin wuxuu towreed sheegay iyo wuxuunan sheeginba wax jira maahan bay leeyihiin waa khatar dhinacii kalena marka waxaa ku jira sidoo kale laysat inasaara yahuudduna sidoo kale waay oo iyaguna waxay leeyihin towreedaan haysanaa towreed injiil iyo qur-aanka waa sheegay wixii marka injiil ku yaalay ee xaqa ahaabay nasaarada haddana ku eedeynayaan oo ay baatil ugu sheegayaan arrintaasaa marka darteed lagu ceebeynayaayo waxaa la leeyahay iyagoo kutubtii ilaahay akhrisanayay haddana sidaa u dhaqmay <clears throat> meeshaa marka innaga maxaa ictibaar nooga sugan innaga waxaa ictibaar noogu sugan dadkan muslimiintaee kooxahan kala duwan ee kala kala ra'yiga duwanaaday ee iskhilaafay qolaba markay qolada kale ka hadlayso waa inaynan aada ugu xadgudbin oo qolo walbaa xaq iyo baatil bay jamcisay xaqana inaan laga beri noqonin xaqooda baatilkoodana inaan la raacin haddii marka aada wax radinayso baatilka keliya raddi laakiin haddaad tiraa qoladaas wax ay haystaan oo khayr amaba jiraan haddaad tiraahdid laysat الnasaara calىa shayin waqaalat waqaalat الnasaara laysat اlyahuudu calىa shayin suu kuma dhacaysid marka qofkii marka xaq iyo baailow kulansanaa xaqa ha ka beri noqonin baailkana ka beri noqon inta lagaa rabo marka intaas aayaddanna marka culamaa lmuslimiin saas waa u deliishan jireen ayb wahum yatluuna alkitaaba ibnu jariir wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaa nin wax og iyo ninaan wax ogeyn isku mid maaha oo wuxuu yidhi wahadihi alaayatu aayaddan tumbiu waxay ka waramaysaa can ana man ataa shay-an qofkii la yimaado wax oo min macaasi illaahi ilaahay macaasidiisa ka mid ah calaa cilmin minhu asagoo og binahyillaahi canha in ilaahay reebay asagoo og oo cilmi u leh qofkii macaasi la yimaado fa musiibatuhu fii diinihi acdamu min musiibati man ataa dalika jaahilan bihi musiibadiisa xagga diinta waa ka weyn tahay qofkii la yimaado shayga oo jaahil ah ani nin cilmi leh shaygan xaaraan inuu yahay oo la imaanayo waa ka musiibo badan yahay qofkii jaahil isagoo ah wixii samaynayo ayb lianna allaha tacaala dikruhu maxaa yeeley allah alle cadama wuxuu weyneeyey tawbiiqa alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaara ceebeyntooda waa la weyneeyey bimaa wabaqahum bihi waxa uu ku ceebeeyey fii qiilihim oo hadalkooda ah warkoodaas maa akhbara canhum biqowlihi wa qaalat ilyahuudu laysat inasaara calaa shay marka adoo culimo haddii lagu yidhaha qofkan miisaan hebel ka waran baa lagu yidhi waxbaa kaga xiran qof kale wixii marka aad ku ogtaho khayr a sheeg wixii aad ku ogtaho sharna uga dig qofka laakiin inaad tiraa hebel qori iyo qiiqiis waa laysla tuuraa haddaad mahmahdaas isticmaasho oo xaqiina aad inkirto isaga dartii aad u nacdood u inkirto khatar waay ayb wa qaalat ilyahuudu yahuuddii waxay tidhi laysat inasaaraa nasaaradu mama ahaanin calaa shay-in shay korkii ma aynan ahaanin wax ay ku taagan yihiin maba jiraan waxay haystaan ma leh wa qaalat inasaaraa nasaaradiina waxay tidhi laysat ilyahuudu yahuud ma ahaanin calaa shayin waxba innaga marka hadda haddaan dhahno yahuud iyo nasaaro calaa shayin qalad ma laysuu calaa shayin haddaan dhahno qalad miyay nagu noqonaysaa maya sababtu marka maxay tahay sababtu waxay tahay macana waxaan ujeedaa iyaga yahuud iyo nasaare laftooda xaq iyo baatil waa ku kulansan yahay laakiin islaamka xaqoodii ma inkirin waa sugay baatilkoodiina waa radiyey waa marka laga hadlayo maqaalaadka marka la miisaamayo laakiin ma keenaysaa arintan yahuud waa muslimiin maa laga wadaa marka nasaarena waa muslimiinay noqon ama waa mu'miniin miyaa laga wadaa maya yahuud iyo nasaaro midkoodna mu'miniin ma aha ilaa ay nebi moxamed rumeeyaan oo waxaa kufriga ay ku jiraanna ay ka beri noqdaan waayo nebigu wuxuu leeyay waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bi ilaa kaana min ahli الnaar yahuudi iyo nasraani ima maqlo uma uusan i rumaynin ilaa ahlu naar uu noqona yahuudda maanta nool nasaarada maanta nool waxay ma'muuriin ku yihiin oo la faray inay nebi moxamed rasuul ka dhigtaan oo ay daacadiisa inay waajib ku tahay ay qiraan oo ay sidaa u rumeeyaan ayaa waajib ku ah marka yahuud waxba ma haystaan yacni yahuud marka yani xaq iyo yacni baatil ayay jamcisay ma keenaysa yahuud waa mu'miniin ma keenaysa laakiin iyagu hadday arrin yani kitaab kitaabka ay haystaan waxyaaba waxaa ku yaalla waafaqayo qur-aanka ma la inkiraa midkaas lama inkirayna bal nabiga sala allahu alayhi wasalama waxa uu yidhi yahuudu idaa xadahatkum lyahuudu ama idaa xadaakum ahlulkitaabi ahlu kitaabku hadday idiin waramaan falaa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum maxaa laga ixtiraazaana haddaad beenisaan xaq inaad beenisaan baa laga yaabaa haddaa iska rumaysaanna baail inaa u rumaysaana dhici karto maxaa la dhahayaa waquluu aamanaa billaahi ilaahaan rumaynay wamaa unzila ilayna wamaa unzila min qabl sidaa dhaha ow kamaa qaala sala allahu alayhi wasalam kadalika kaagaas oo kale yaa qaala aladiina kuwii ay yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba ogeyn sidaasoo kale ay dhaheen mila qowlihim bay yidhaahdeen oraahdoodii yahuud iyo nasaaro oraahdoodoo kale ayay yidhaahdeen qoladan marka mushrikii alcarabaa laga wadaa ama waxaa laga wadaa dad yahuud iyo nasaare ka horreeyey oo aan kitaab ayagu haysanin marka meesha waxay tahay jaahiliintii iyo kuwii waxyaqaanaa isku mid noqday adiga markaad jaahil la mid noqotana waa dhibaato faallaahu alleh yaxkumu uu xukumayaa baynahum iyaga dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamahu kala saaraya xaq iyo baatilkii fii maa kii kaanuu ay ahaayeen ayuu kala bixinayaa alla yakhtalifuuna fiihi inay isku khilaafayeen adduunyada markay joogeen hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih